يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان روح بنا آدميا أو لغو سندلين يو لغو توليو عد آنو ربين oo qofkii loo madiidin looga dhigayo ruux ruuxaanu doonaynin adoon baa looga dhigayaa macna alkelima yaa qowmanaa hubbuu linasri ilaahikum wanabiyikum washariicati alixsaani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين إخوتي الأعزاء waa silsiladeennii taxanaha ahayd aynu kaga warramaynay caalam الشhayaaطiini والjini والsixri والcayn wa taxdiiri sixr marna aynu digniin ka bixinaynay sixirka iyo isticmaalkiisa waa fadhigeennii saddex iyo labaatanaad saan u filayo ee aynu kaga hadlayno arrimaha ku saabsan sixirka iyo ciddii mas-uulka ka ah iyo cidda kaalinta ugu weyn ka cayaaraysa oo aynu ku soo tilmaanay inuu yahay الشhayطaan lacnaة اllaahi calayh waa xiisado aada u tiro badan ama casharo aad iyo aada u ballaadhan mar walbana waxaan isku dayaa inaan haddii alla ka dhigo aan isu soo riixo oo aanan wakhti badan idinka qaadanin haddana mar walba waxaan isdhaahdaa wixii uun macluumaad iyo haqaafa cilmiya oo qofku uu kaga waaya arki karo cilmigan aynu ka hadlayniyo hadimadiisa iyo dhibtiisa ee inaan isyaro dul taagno ayaan aada iyo aada u jeclahay markii aynu xiisadda bilaabaynayna waxaan idinku tilmaamo on idin idhi waa mowduuc aada iyo aada u guda ballaadhan waana masalada u beddeshay gaalada kutubtii samaawiga ahayd nabaduu kitaabullaahi waraa'a duhuurihim washtaruu bihi hamanan qaliila oo ay qaateen watabacuu maa tatlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaan waa kitaabka dalaalka iyo haddii alla ka dhigo ambadka ee loo isticmaalo arrinkiisu marka wax sahlan ma ahan wax gudadhowna ma aha waxaanse isku dayi doonaa mar walba inaan soo ururiyo inkastoo xalaqaadka inta ii dhiman iyo inta aynu ka hadlay haddaanay isku dhinac dhacaynin ay haddii alla ka dhigo inta ii hadhayba laga yaabo inay ka badato eh, waxba waxbaha caajisina waa macluumaad uun eh, waxaan ugu talagalaa uun ilaa shan iyo afartan daqiiqo saacad inaan macluumaad muddo dheer aan ka shaqaynayay aan idin soo gudbiyo oo aan idin guddoonsiiyo haddii alla ka dhigo inkastoo dee insaanku iska sabir daran yahay oo haddii aan la yidhaahdo dalabal cilmigiina iskaba yaraaday haddana waa dee arrin nolosheena khusaysa arrintani waa arrin xayaatadeenna iyo nolosheenna iyo taqadumkeenna iyo waxaa khusaynaysa weeyaan sidaa darteed waxaan isku dayayaa intii aan soo ururin karo in aan soo ururiyo Eh, waan dareemayaa kolley eh, inaad tiigsanaysaan natiijada eh, run ahaanna haddun baan bilaabay mowduuca iyo dulucdiisii iyo ujeeddadiisii waxaana ugu muhiimsanayd inaynu wax ka ogaano calaamadaha sixirka waxaa kaloo ay iga sugayseen qofkan la sixray calaamadaha lagu garanayo iyo noocyada sixirka waa inagii ka soo hadallay intaa waxaa weliba iisi raaci doona haddii aan la yidhaahdo maxaa lagu daweynayaa sixirkii hadduu yimaado oo qofkii uu sixir qabto maxaa lagaga daweynayaa waa arrin markaa u baahan inay laama la baxdo habeenkii dhaweyd waxaynu ka soo hadalnay sida loogu abtiriyo noocyada sixirka sida la ysu raacraaciyo ee loo abla ableeyo sixirka ayaynu ka soo hadallay waxaynu markaa u taagnayn ee hadda oo laba cashar aynu ka qaadanay ama laba qodob aynu ka qaadannay raadka uu ku yeelan karo ruuxa sixirka la sameeyey raadka uu ku yeelan karo ayaynu qadar yar ka hadallay waxaynu ka soo hadallay sixra naziif mid la yidhaahdo waynu ka soo hadallay waxaa kaleynu ka soo hadallay sixra tafriiq labadaa sixir iyo noocyadooda ayaynu ka soo hadalnay baaraka allahu fiikum labadii habeenkaa jimcihii dhowaa labadaa nooc ee sida ay u raadeeyaan ciddii loogu talagalay ayaynu ka soo hadlaynay waataynu nidhi kolba sibaa loo dhigaa qaybinta sixirka marba weji baa laga eegaa marka la qaybinayo sixirka marka hadda waxaynu dul taagannahay sida uu u raadayn karo ruuxii loogu talagalay iyo magacyada ay kala leeyihiin sixiradaa la isticmaalaya marka la rabo in qof wax lagu yeeleeyo markaa sixirka saddexaad ee caawa aynu ku bilaabanaynaa wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala sixra almaxaba sixir ay yidhaahdaan wa sixra almaxaba waana sixirka ay u yaqaaniin kutubta sixirku sixra tiwalah sixra atiwalah waana sixirka ay maxaanku idhaahdaa lagu turjamo af soomaali ahaan madiidada madiidada ruuxii oo aan diidayba ku odhanayn waa mutaabiq weeye ereyga af soomaaliga ah ee fannigaa loo bixiyey iyo ereygan carabiga ah si fiican bay isugu sargo-an yihiin waa madiido waxa ayaan darro weyna culimmadii hore hafarahum ullah ee inaga yacni diintana soo gaadhsiisay waxay u qabeenba madiidadu inaanay sixirka ka mid ahayn madiidadu baabu sixirka inaanay ka mid ahayn ayay badankoodu aaminsanaayeen sababta oo ah kutubtan madiidada qorta ayaa had iyo jeer u qarinaysay ama siyaabo qaldan ugu macnaynaysay baabka ayaguna baxdi badan qaarkood kama samayn jirin sidaa darteed bay inta badan ay ku hodmi jireen in baabka madiidada la isticmaali karo aslanna wax bannaan ma ahan waxaanay u bannaanayn ruux bini'aadmiya oo lala maamulayo ikhtiyaarkiisii ruux bini'aadmiya oo lagu sandullaynayo lagu tolayo cid aanu rabin oo qofkii loo madiidin looga dhigayo ruux aanu doonaynin addoon baa looga dhigayaa macna alkelima qofkaasu qofka kale ayuu addoon u noqonayaa doorashooyinkiisii oo dhanna waa la burburinayaa in qofka bini-aadmiga ah la gumaystaana waa shay xaaraana mata stacbadtum annaas waqad waladat ummuhaatuhum axraaran sayidina cumar ayaa eh, camr bin caas wuxuu ku lahaa mata stacbadtum annaas war goormaa dadku addoomma idiin noqdeen waqad waladat ummuhaatuhum axraaran hooyooyinkooda iyagoo xora bay dhaleene goormaa dadka aad gumaysateen oo ay addoomma idiin noqdeen waxaannu leenahay kuwan odhanaya madiidadu ma aha sixir waxa weeyaan tacbiid basharan libashar waa addoon qof bini'aadmiya qof kaloo bini'aadmiya addoon looga dhigayo lidaalik waa xaaraan qofka bini'aadmiga ah ikhtiyaarkiisa in lala wadaago ilaaha weyn ee khaaliqa ah ee makhluuqaadka abuuray baa ku sandullayn waayey doorashadooda laa ikraaha fi ddiin qad tabayana arushdu min alghay soo arki maysid marka xataa shareecadii samaawiga ahayd baa ilaahay qofka bini aadmiga khiyaar nisbiya siiyey markaa qofkii bini-aadmiga ah in ikhtiyaarkiisii cidduu la noolaan lahaa iyo go-aankuu qaadan lahaa in cid kale gacanta loo geliyo waa ihaano iyo dullayn qofka bini-aadmiga loo geysanayo markaa sixra almaxaba ama sixra tiwala midkaa doontaba dhaho waa sixir cinda shariica xaaraan ku ah waxaanay duulimaad ku tahay daruuriyaat alkhamsa waxyaalihii diintu ay u soo degtay inay ilaaliso ayay burburinaysaa waxyaalaha diintu u soo degtay waxaa ka mid ah in la xifaadeeyo qofka caqligiisa qofka caqligiisa in loo dhowro ayay diintu u soo degtay inay maalka u ilaaliso inay caqiidada u ilaaliso inay sharaftiiyo cirdiga u ilaaliso marka ruux bini-aadmi ah oo cirdigiisii lagu loofarayo aan diiday odhanayn qof bini-aadmi ah oo haddii alla ka dhigo caqligiisii aan waxba go-aan ka qaadan karaynin waa shayga haddii alla yidhaahdo shareecada islaamku sababahay u soo degtayba in qofka bini'aadmiga maanka loo ilaaliyo garaadka markaa sixirka madiidada la yidhaahdaa waa sixirada ugu waaweyn ee qofka bini'aadmiga ah loo isticmaalo buu ka mid yahay qaabka ay u isticmaalaan sixiroolayaashu laba wejunbaa ugu badan marka ay doonayaan cid in madiido lagu sameeyo ragguna way sameeyaan haweenkuna way sameeyaan markay bilaa iimaan yihiin daabidka ugu weyn ee qofka bini-aadmiga dulmiga ka hor joogsadaa waxa weeyaan waa iimaanka marka qofku qanaacadii ka lunto iimaankiisuna uu daciifo meel aan meeshii ahayn wax ka raadiyaa marka goortu haddii alla yidhaahdo doono inuu qof bini aadmiya itisaal iyo xidhiidh la sameeyo dariiqii saxa ahaa mari maaye dariiq luuqluuq ahoo qaldan buu rabaa inuu maro qof aan hadalba kala gaadhin oo aana isba waraysan buu rabaa si khasaba un markiiba inuu ku raaco oo uu addoon ugu ahaado marka laba siyoodba inta badan sixiroolayaashu sameeyaan mid waa mid eh qofkan la rabo in madiidada lagu sameeyo waxaa laga soo qaadanayaa nooc ka mida ah aahaartiisa waxaan ka wadaa qofka haddii la rabo in maalan sixir madiida ah loo sameeyo waa in agabkiisa iyo alaabtu isticmaalo ee gacantiisu gaadhay ama dhididkiisu gaadhay ama maryihii uu isticmaalay haddii ama timihiisii ama haddii alla yidhaahdo cidiyihiisii adu uun wax uun ku ogogle ruuxaas in horta laga laga helo ayay ku dadaalayaan shayga walow kabuhu xidhan yahay ama sharabaadku xidhan yaba ha noqdaane agabkaa qofku isticmaalo baa la raadsanayaa wax ka mida kaasaa waxaa lagu samaynayaa waxyaalihii aynu soo barannay ama dalaasimtii baa lagu qorayaa ama haddii a la yidhaahdo awfaaqdii aynu soo barannay wax ka mida baa lagu qorayaa dabadeedna kelimaad shirkiya ayaa maadadii la soo qaaday lagu tufaya annafaahaati fi lcuqad intaasu markay dhacdo ee maadadii lagu aqriyo sixirka noocii la rabayba ha lagu aqriye ayaa meel ama maxaanku idhaahdaa maqaabirta iyo qubuurahaasaa lagu aasi ama meel aan lugtu marayn oo qarfo cidla ah baa lala doonan halkaasaa lagu aasayaa dabadeedna qofkii oo aada mooddo inuu u weyraxsan yahay ruuxan madiidada loogu dhigay ayuunbaa albaabkiisiiba aan ka dhaqaaqaynin haddii ruuxan eh, madiidada loo dhigay markii horeba laba ruux oo wada nool ay ahaayeen nin iyo naagis qaba maalan haddii sixirkaa loo sameeyo sixirkaa madiidada ah ee aanu qofku diidayba odhanaynin waxaa dhici karta in qofkaasi uu ku miyirbeelo uun ruuxa kan hadday gabadhi soo samaysatay ninkeeda u soo samaysay ee ama hadduu ninku soo samaysto gabadha u soo samaystay midku doonaabaha soo sameeye eh kan uu sixirku haleelo wuxuu ku miyirbeelayaa ruuxan loo sixray qaladaadkiisa oo dhani saxbay ugu muuqanayaan wax allaaliyo wuxuu deelqaaf ula yimaado wax allaaliyo wuxuu qalad ugu sameeyo ama wax allaaliyo wixii sharafta ruuxan kale wax u dhimaya hadduu ruuxan loo madiideeyey uu sameeyo wax allaaliya waxa ruuxa afcaal ka dhacoo dhani isaga way la saxsan yihiin haddii uu yidhaahdo ruuxan wax loo soo saxray orodoo hooyadaa soo gowrac diiday odhan maayo ama uu yidhaahdo iiga kaxo hooyadaa guriga ama ay tidhaahdo ehelkaagii qaraabadaada haddii alaydha yay ii imanin waayo odhan kari maayo uu sixran yahay waxau ka qaadanayaa waxaan qof damiirliiba aqbaleen ayuu ka yeelayaa waxaa kaloo suurtagalah in agjooggiisa uun aada iyo aada ugu jeclaado aanu ka sabri karin maqnaanshaha in yarna xaaladda firaashka hadday noqotona maba ka xiisa dhacaya hadduu doono markuu sixran yahay labada kii la sixrayba uu ku mamayaa oo wuxuu doonayaa uun inay had iyo jeer ay wada noolaadaan oo aanu meelba uga dhaqaaqin kaasi waa kii la aasee caynkaas la sameeyey waxaa kaloo ay samayn karaan sixiroolayaashu maadad la cabo ama la cuno midkuu doonaba ha ahaado ama sharaab ha noqdo ama cunto ha noqdo cuntadaasi mid nijaasa ha noqoto ama mid daahiraba ha noqoto eh cuntaa la soo qaadayaa biyaaba ugu yar baa la soo qaadayaa waxyaalihii sixirka ahaa baa lagu aqriyayaa dabadeedna ruuxii la rabay in la madiideeyo rag iyo dumarku doona ha ahaadee ayaa la siinayaa si oo qarsoodiyaa loo siinayaa markuu la falgalo dhiiggiisa ee shaygii uu la falgalo dhiiggiisa haddii sixirkaasi uu facaal noqdo oo uu shaqadiisii qabto qofkii bini aadmiga ahaa maankiisii iyo garaadkiisii iyo miyirkiisii waxba iska bedelaya go-aan qaadashadiisii oo dhanna way burburaysaa ilaa inta shaygaa la siiyey ama laga matajinayo ama caloosha la shubayo sixirna ogow oo waxa ugu culays badan oo ugu halis badan sixirka la xidhiidha badanka qofka bini-aadmiga kaa la aasay waxaa laga yaabaa inay ciiddu cunto ayaaman ma waa suurtagal ah laakiin ruuxa haddii toos loola xidhiidhiyo oo uu cabo ama uu cuno waxay way adag tahay haddaan dhaqso looga gaadhin inuu riiq dheeraado xanuunkaas oo aan dhaqso loo gaadhi karin ayaa suurtagal ah marka inta badan waxay ku dadaalaan in qofka lala xidhiidhiyo maxaanku dhaha jidhkiisa wax ka midun lala xidhiidhiyo oo haddii alla ka dhigo ama lagu salaamo ama lagu taabto ama afka laga siiyo ama haddii alla ka dhigo loo raaciyo cadar ama loo raaciyo waxyaalaha la qiiqsado iyo wixii la mid ee eh, qofka toos ula xidhiidhi kara ayay yaalaa ku dadaalaan inay ku sameeyaan marka ruuxii haddii uu sixir ku qabto sixirkaa madiidadii uu haleelo wuxuu noqonayaa uun madiidin daba jooga ruuxa loo sixraday waana sixirada xaaraanta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maanacay sixirka noocaasa ee madiidada la yidhaahdo waa sixir aada u halis badan waxaana laga yaabaa qofka noloshiisaba inuu burburiyo ama cimrigiisaba inuu baabi'iyo maadaama go-aan qaadashadiisii oo dhani ay baaba'day dariiqooyinka loo daweeyo iyo siyaabaha loo daweeyo waynoo way noo dambaysaa biidni illaahi albaari laakiin waxaan rabaa inaa ila fahamtaan inuu sixirka madiidada la yidhaahdaa uu ka mid yahay noocyada sixirka weliba noocyada ugu halista badan inuu ka mid yahay sababta ah qof bini-aadmiya baa la rabaa in shakhsiyaddiisa la weeraro in jiritaankiisa la bahdalo ayaa la rabaa oo qof kale addoon looga dhigo marka taasoo kale waa masalo xaaraan ku ah caqlan wa sharcan marka sixirkaas waxaa la yidhaahdaa attiwala waxay kaloo ku yidhaahdaan sixr alcataf sixra eh, eh, tafriiqa markaynu ka soo hadlaynay waxaa kaloo yidhaahdaan baynu idhi kutubtooda sixra sarf sixra sarf iyo sixra alcatf labadaasay u kala qaadaan sarfiguna waa labadii ruux oo la kala jeedinayo oo la kala eryaayo cadfiguna waa labadii ruux oo laysu soo jiidayo oo laysku soo jeedinayo oo lays ogolaysiinayo oo qofbaa midbaa mid lagu tolayaa oo lagu qasbaya oo lagu sandullaynaya waana masalada noocaas ee sixirkaasu caam ahaan waa xaaraan sharciguna ma ogola marka labadaa qaab bay inta badan u sameeyaan qaab qofka in toos loola xidhiidhiyo ay rabaan ee ayo mid bannaanka lagu aaso labada noocba kaa bannaanka lagu aasayaana waxaa loo baahan yahay maadad qofkan bini aadmiga ah ku tacalluqday in la helo kan kaleetee raashinka lagu darayo waxba maadad qofka bini'aadmiga ku tacalluqday loogama baahna waxa keliyuhunoo loo baahan yahay inay isgaadhaan maadadan wax lagu soo aqriyey iyo ruuxa lala rabo laakiin baaraka allaahu fiikum ogaada oo boqolkiiba sagaashan sixirkaasi ma ma falgalo sixirradan aan kaaga warramayaa boqolkiiba sagaashan ma hirgalo walaa yuflixu saaxiru xayu ataa waa suurtagal in uu isqallibo oo wixii loogu talagalay waxaan ahayn inuu ku shaqeeyo waa suurtagal waa suurtagal ah kii saaxirka ahaa ee soo qabtay inuu isku rogo inqalaba sixru cala saaxiri baa laydhaa inuu saaxirka laftiisiiba uu ku laabtaa suurtagal ah waxaa kaloo suurtagal ah qofkan soo sameeyey ee khaa'inka ah ee sixiroolaha u tegey ee hawshan soo wakaakibay isaga laftiisa inay isku rogto weliba hadday isku rogtana inaanay maxabbaba isugu rogine weji kale ay yeelato oo sixirkii loogu talagalay haddii alla ka dhigo inuu maxabbo abuuro inuu tafriiqba noqdo oo mar walba sixirku waa laba saamiile laba gantaalood ayaa la gamaya labada gantaaloodee la gemaya shaydaankan la dirayo ama jinkan la dirayo amar baa la siinaya waxaa la odhanayaa hebelna jeclaysii dadka kaleo dhanna nabcaysii waa laba ismiisaamaya soomaaligtid hebelna jeclaysii dadka kalena nacbaysii ayuu jinkani ku howlgelayaa marka waxaa laga yaabaa labadii baal in baalkii ahaa jeclaysi uu kici waayo oo baabkii ahaa necbaysii uu kaco oo ninkii wax lamaxaanku la jeclaan lahaa wax la jeclaysiinayey iyo wax allaaliya wixii nin oo dhanba inay nacdo wuxuu u tegey sixiroolihii wuxuu yidhi naagtaa iima diidee ninka marka uu dirayo saaxirku jinkanuu ku shaqaysanayo wuxuu farayaa laba shay labadii shay waxaa laga yaabaa inay labadba shaqayn waayaan waxaa laga yaabaa dhinacii la rabay mooyo dhinaca kale inuu shaqeeyo oo halkii maxabe laga rabay inuu qadab iyo buqdi iyo infiraar iyo kale eri uun uu noqdo oo wax allaaliyo wixii ragahoo dhan gabadhi ay kaba firdhato walow aabbaheedna ha ahaado walaalkeed ha ahaado nimow nin ma tahayba inay ka simbidhaan laga yaabaa markaa sixirka waxaa laga yaabaa in loogu talagalo inuu wax jacayl yah isu bedelaba marad ba isu bedelo inuu marad iyo bukaanba isu bedelo la arke marka waxaan waa bakhtiyaa nasiib durow daabac waxaan saaxirkuna wuxuu isagu maamulo maahane cadow buu rabaa inuu u adeegsado muslimiinta iyo bini aadmiga marka haddii uu haad kuu helo shaydaanku oo sixiroolahani uu fursad u siiyo inuu qofkan bini aadmiga uu dhibo jinku markuu meesha galo sida bini aadmigu u kala dabeecad duwan yihiin ayaa jibankuna u kala dabeecad duwan yihiin marka waxaa laga yaabaa waaxid shayddaan oo kuruud ah oo dabeecad xun oo akhlaaq xun inuu adeegsaday ninkan saaxirka ahi dabadeedna halkii same laga doonayay in wax la jeclaysiiyo qofkiiba uu noqdo uun qof dabeecad xun oo akhlaaq xun oo hadal xun oo maxaanku idhaahdaa cidnaba aanu aabba yeelayni walaa aabbaheed walaa hooyadeed walaa ehelkeed walaa qaraabadeed aanu aabba yeelayn inuu meesha ka soo baxo lidalik baa ilaahay leey subxaanahu wa tacaala walaa yuflixu saaxiru xayu ataa waxaa laga yaabaa kunkii ama maxaanku dha boqolkii in hal mar sixirka qaabkii loogu talagalay uuna shaqeeyo in badan waxaad xasuusataan qiso aan idinka sheekeeyey oo oo cajaa'ib ahayd ninkii maxaanku dhahdaa dawarsanayey maxaanku dhahdaa ree burco maxaanku dhaha gabadhu ay siin jirtay quraacda ay siin jirtay si fiican quraac yaro dar ilaahay oo siin jirtay dabeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu ninkii ku odhanayaa gabadhii walaal abaal weyn baad igu leedahay waxaan kugu abaalgudo ma garanayo waxaanse kuu samayn karaa inaan ninkaaga ku jeclaysiiyo oo miyaad kari kartaa haa ninkaagan ku jeclaysiinaya haye waayahay bay tidho aroortiiba wuxuu u keenay wax qardhaasoo kale ah markaasaa wuxuu ku yidhi barkimada hoos gasho barkimada u hoosgeli wuu ku jeclaan doonaa deedna barkimadii bay u hoosgelisay ninkii hurdaba waa ka kici waaye barkimadiiba waa ka kici intaa uu kaadida u kacayo mooyaane ninkii xabsibaabuu galay waar kacoo shaqata ah, markii karaya idaa unbuu yidhaa ah, shaqadiiba waar meheradii way gaadheen kaalay fur maya maba kacayaba sariirtiiba waa ka kaci waaye wuu jiifaaun wuu jiifaaun yaabtay deedna way gabadh caqli badan bayd way fikirta waxay tihi wareer banaa bahashan aad meesha hoos gelisay ayaa magnadoo laga raacay bahashii bay meesha ka saartay deedna way gubtay mar allaaliya markii ay meesha ka saartay baa ninkii dabarkii laga furo oo iska shaqo tegay maalintii dambe ku yidhi ka warran sheeke sheekadii waa opt bay sidii loogu talagalay waa u shaqaynaysaa <laughs> ka warran haddii aan u kordhiyo ayuu odhanaya saaxirkii haddaan sii siyaadino ka warran waa sax bay tidhi dabeedna wax yaroo boodhara ayuu u keenay dabadeedna wuxuu ku yidhi shaaha ugu dar wuu kugu dul dhareerin doonaa shaaha ugu dar waa yahay bay tidhi ti waxay hore de tii hore ka gaadhayna way og waa yahay bay tidhiyo aroortii dambe markuu kii saaxirkaa quraacdii soo doontay ayay isaga shaha ugu dartay markay ugu dartay ayaa mar allaaliya markii uu ka baday baa ma afka ilaa iyo calooshii ololeen cabaad buu ku dhuftay na waa maxay waxaad i siisay na waa maxay wa cabaad buu ku dhuftay da waxaad ii dhiibtay bay ku tidhi adla ninkaaga sii <laughs> ninkii sidii buu ku waashay horun baan idiin sheegayaa sidii buu ku waashay markii ay isaga wacabsiisay ayay isagii isku rogtay inqalaba asixru cala saaxir marka waa daalim walaa yaflixu daalim daalim ma guulaysto marka waxaan inta faraha badan reeraha kala dilaya ee ay kala ordayaan aad arkayso haddii aanay haweentu ilaahay ku kalsoonayn ama aanu ninku ilaahay ku kalsoonayn aan yaqiin lahayn oo meelaha uu warwareego sixir iyo waxaan faa'iido lahayn uu ku warwareego aakhirka gurigaasi u baaba'an waxaanu ka tegaa riiqaan hadhow la maarayn karaynin ayuu kayaa ka hadha marka iska ilaaliya hamoodina sixir kastoo la sameeyana inuu idin qabanayo sixir kastoo la sameeyo inuu idin qabanayo waataan idinka warramayo naag baa waxay u tegi jirtay islaan kuwan maxaanku idhaa waxdee ku afafufa waxay la rabtaa ninkan inay uma diidayso su-aal baa ay weydiin kartaan warsheekhow dee cilmigaad ka soo hadlaysay awfaaq baa jirtay oo dalaasin baa jirtay oo wax la qoraa jiray oo wax la akhriyaa jiray islaamahan caamada ah ee aan waxna qori karayn waxna aqriyi karaynin ee haddana sixirka samaynaya halkay cilmiga ka keeneen ilaa waxna ma qoraan waxna ma aqriyaane su-aal la isweydiin karo soo maa waxa weeyaan baaraka allaahu fiikum shaydaan baa iyada la itisaalaya la xidhiidhaya shaydaan ayaa la xidhiidhaya habartan dabadeedna carabkeeduu adeegsanaya waa shaydaan aqoon u leh waxyaalahan sixirka iyo madiidadii waxaa ee lagu tuftufo guntimaha kaasay markaa iyadu eh, ku hadlaysaa eh, eh, kaasaa biribayd gashanaya si kale isku sheego shaydaanka ayuunbaa biribayd islaantan gashanaya wixii uu isagu yaqaanay ayuunbuu islaantan carabkeeda isticmaalaya sidaasuu markaa ku adeegsanaya islaantanu iyadu waxay aqoon u leedahay maahane waxaa la yidhaahdaa islaantanuu maxaanku idhahdaa ka dhiganaya sallaan iyadaa markaa hawshaa gelaysa iyadaa hawshaa ka soo dhalaalaysa oo waxyaalihii sixirkaa ah ku tuftufaysa saasuu markaa eh, kula shaqaysanaya eh, marka haddaba sixirku waxaan yacnii mar walba kalsooni inaa ka qabtaan sixirka inaanu awood badan lahayn marka islaan bay u tegi jirtay oy leedahay ninkayga inaad wax igu qabataan raba inaad maxaanku idha ii soo jeedisaan raba waa kow markaas ayaa dhowr jeer ayay alaab ka soo qaadqaaday alaab ninku leeyahaybaa u keentay wixiibay ku samaysay wixiibay ku samaysay ninkii sixirkii waaba qaban layahay sixirkii waaba qaban la-yahay markay dhowr jeer dee lacagna ka cuntay gabadhiina ay ku sii socoto uun ay tidhi arrinku waa sidii uun xaajiyayo weli sheekhad bay yidhaahdaan sheekhnimadii baa baaba'day <laughs> subxaana allahi alcadiim wax walba sheekh bay ku sheegaan waxaan la yaabaa ninkaan dhakhtar ahayn dhakhtar kuma sheegtaan ninkaan injineer ahayna injineer kuma sheegtaan ninkaan jenaraal ahayna jenaraal kuma sheegtaan laakiin mid aan wadaad ahayn oo sixiroola ama habar aan tukanaynba baa la odhanaya sheekhaad hebla waa ihaana biddiin diintaa la ihaanaysanaya sheekha waxaa laga magansadaa waa diinta iyo shareecada laakiin saaxiroolo meer fadhiya inaa sheekh ku sheegtaan waa hosaasin baa la yidhaahdaa هل adulluka على shajarati اlkhuldi wa لا laa yablaa shacabkiibaa waxay u sallaxayaan inay caamada ku hoosaasiyaan qofkan saaxirkaa markay sheekh ku sheegayaan waaba saaxir waxbuu wakaakibayaa waa la yaqaanaa haddana sheekhad bay ku leeyihiin waa sheekhad shaydaan weeye maaha sheekh alislaam islaantii waxay tidhi naabal soo fadhiiso iiga warran ninkaagan siday isku yihiin salaadda salaadi kama tagto siday isku yihiin jamaca jamac weligiiba ma dhaafin siday isku yihiin weysada iyo dahaarada xataa habeenkii hadduu maydhu u baahdabay tidhi ma seexdo isagoo maydho mooyaane habeenkaa haddii maydhi lagu yeesho ma seexdo isagoo daahirsado mooyaane marka waxay tidhi naa ninkaas wuu inaga burji wen yahay sidaada kale u sasabo o iga tag <laughs> marka hore kumay odhan naa sidaada kale uusan sababo ninkaas sixir kuu qaban maaye iskaga tag bay ku tiri marka waxaanaad arkaysaan si yaroo sahlan baa looga badbaadaa asbaabta had iyo jeer qofka bini aadmiga ilaahay kaga badbaadiyo waa wax sahlanoo qofku samayn karo oo kharash badan kaga baxayn war salaadda subax ood ilaaliso salaada subax oo aad ilaashato takuunu fii dimati illaah ilaahay magantiisaaad gelaysaa ilaahay magantiisana looma dhaafo ilaah hadduu magan aad u noqoto cid kuu soo dhaafaysaa ma jirto haddaad salaada subax ku ilaasato jamacaaga abidkaa walaa sixiroolaan waxba kaa gurayn walaa cayn baan ku qabanayn walaa jin kaleaan ku derderayn waa salaata subax fii dimmati illaah ilaahay magantiisaad noqon haddaad weysadaada ilaashato iyo طahaaradaada takuun fii xiraasat اllaahi tabaaraka wa tacaala waxaad noqonaysaa fii xiraasat اllaah oo waxay yidhaahdaan culimmadii hore waxay odhan jirtay alwuduu silaaxu اlmu'min weysadu waa hubka iyo gaashaanka qofka mu'minka ah haddaad weysadaada ilaashato lagu soo dhaafi maayo marka aad gurigaaga ka soo baxayso bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah intaa haddaad tidhaahdo xirsi adag iyo dhufays adag ayaa ilaahay ku siinaya markay shayaadiintu kaa hor yimaadaan ee mid ciyaala suuqii damco inuu waxoogaa ku daandaansado ayay kuwa kale ku yidhaahdaan war miyaad kari kartaa ruux ilaahay wuqiita la yidhi waa lagu ilaaliyey oo ilaahay ilaalinayo wa kufiita axad ilaahay ku filaaday oo magangelyo siiyey miyaad mari kartaa waxba ma yeeli kartid maxay kaaga xidhan tahay bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah markaad guriga ka soo baxaysa intaas kufiita wa hudiita wa wuqiik intaa markaad tidhaahdo malag baa samada ka dhawaaqaya qad kufiita wa hudiita wa wuqiik ruux la hanuuniyey oo la xifdiyey oo la ilaaliyey jin iyo saaxir dooni waxba ma yeeli karaan markii aynu haddii aan la yidhaahdo daciifinay itisaalkii iyo xidhiidhkii innagiiyo ilaahay inaga dhexeey ayaa daleelna inaga helay oo cid walba aynu u jabnay adiga oo maalintii aad hana qaaday ee camalka laguu qoray milatari ilaahay lagu qoray oo jihaad aad ku jirto oo ilaah subxaanahu wa tacaala uu ina afray amray inaynu jihaadno oo aynu shaydaankiiyo nafta la jihaadno haddii aynu innagoo bilaa hub ah oo bilaa diraysa aynu u baxno dhinacii cadowga maxaa cadow kaa yeelaya intuu ku qafaasho ayuu siduu doono kaa yeelaya bidaliili qowli اllaahi tabaaraka wa tacaala waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin qur'aanka un ka baadha waxaad ku badbaadi lahaydeen waman yacshu can dikri الraxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin ninka iska indhatira dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ninkii ka indhabeela waxaa lagu sidkaayoo lagu xidhaayoo rafiiq looga dhigaa shaydaan haddii shaydaanba rafiiq kula yahay sixir miyuu kaa dheerya kama dheere soodigan maaha dariiqiisii qaaday adigu maaha udkuru llaha kaiira ilaahayna wuxuu ina faray in badan ilaahay xusa in badan ilaahay xusa addaakiriina allaha kaiira wadaakiraat in badan hadday mu'minaadka iyo mu'miniintu ay dikriga ilaahay laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illaah carabkaaga yuu ka qalalin dikriga ilaahay haddaad daakir tahay wax allaaliya wax kugu soo dhacayo hubka haddii aan la yidhaahdo ibliisku dabkuba waa ka tegayaa tashwiish baa ku furmayaa inuu adiga kaa cabsado mooye maba kugu soo dhici karaba marka waxaan ka wadaa markaan baabka sixirka ka hadlayno difaaciisa ilaahay ina siiyey waa waxaan lacagba lacagba inagaga baxayn waa waxaan kharash inagaga baxayn marka uu sixirku ku haleelo kharashka aada bixinayso laa xasra walaa cad laakiin intaanu sixirku ku haleelin waa inaad hubkeeda qaadataa waa inaad diyaargarowgeeda yeelataa waa inaad xifdigeeda iyo maxaanku yidhaha xisaankiisa iyo aad gashaa haddii an yidhaahdo qalcadihiisa halka ilaahay inagu xifaadaynaya waa inaad ku carartaa ilaahay wuxuu ina leeyahay fafiruu ila allah xagga ilaahay u yaaca adduunyadan waxaa ku gadaaman wax badanoo indhaheennu aanay qabanayn haddana raadi nagu leh wax badan oo indhaheennu aanay dareemayn haddana nafteenna raad ku leh oo badan oo badan baa jira iminka maalan tusaale ahaan moobil kastoo aa haysataan inteennaas nimaan moobil haysan uu yaryahay nin walba khad baa ku xidhan khad gaara baa ku soo aroora mana arkayno khuduudda halkaa maraysa khadna khad ku leexan maayo marka telefoonkaaga la soo diro telefoonnadaa kale ku dhadhow ku dhici maayo wasamaayi daati alxubuki samadu waxay leedahay xadhko isweydweydaarsan oo nidaamsan xadhkahaasunbaa telefoonka looga faa'iidaystay inta aan caalamka arkaynin iyo intaynaan arkaynin intaynaan arkayn baa ka badan maadaama aynu badweyn dhan oo halisa aynu ku dhex jirno yaa ina xifaadayn kara yaa ina ilaalin kara khaaliqii badweyntaa abuuray nin caalim ah oo sheekh ah ayaa wuxuu wuxuu doonayay inuu tababaro arday ardadiisa ka mid a wuxuu yidhi adeer haddii adigoo socdaal ah aada ku soo baxdo ay ilaalinayo xoolo oo aygii mar walba kugu soo cararo maxaad samayn doontaa wuxuu yidhi intaan dhagax u gurta baan shiidi doonaa markaan dhagax ku tuuraba dibbi iga noqon doonaa oo intay isku maraanaysaan kolkaa markaad dagax ku tuurtaba haddana soo soo carin may marka dambe sida ha yeelin aygan ninbaa iska ninka uun la hadalo waxaa tidha waan kaa gudbayaanu adhiga kaa xadi maayo ayigaagan iga qabso isagunbaa kaa celin hawl howlyaraan addoon dhagxaanba tuurtuurin baad iska gudbaysaa waar aygan iblayska ah ee shaydaanka ah ee na ambinaya dee khaaliq buu leeyahay ilaah baa abuurtay intaad dhagax ku tuurtuuri lahayd ilaahay ka magan gal isagaa kaaga filaanaya alaysa allaahu bikaafin cabda alaysa allaahu bikaafin cabda ha ku tuurtuurin dhagaxo awood adigu ha sheeganine khaaliqii abuurtay eygan xune ibliiska ah, isaga uun magan gal khalaas ilaahay baa kaaga filaanaya subxaanahu wa tacaala marka baaraka fiikum sixirku de wuu goda ballaadhan yahay khayr allah idin siiyo darafo badan badan buu ila galay Eh, waxaan xasuusanayaa tafsiir maraan aqriyayba waxaan aqriyay alimaam dabari kitaabkiisan caamka ah tafsiir dabari laydhaa a ah, ayaa markuu ardaydiisa la hadlayay ayaa wuxuu yidhi ardayday tafsiir ma idiin qoraa aada u qaro oo tafaasiir oo dhan kaga maarantaan markaasaa wuxu ay ku yidhaahdeen haddee imise beyj baad ka dhigi doontaa markaasuu yihi saddex boqol oo kun oo bayd baan bayj baan ka dhigayaa saddex boqol oo kun oo safxadood ayaan idiin qorayaa tafsiirka ku tacalluqa markaasa waxay ma kitaabkaagu maad rabtaa in cimrigaygaba ku dhammaysano maya sheekh naga daa ma rabno kaas marka kitaabkiisan mukhtasar baa laydhaa tafsiir atabari waa ka dhowr iyo tobanka mujalladood aad lix iyo tobanka mujalladood aragteen wuxuu ugu talagalay kitaab yaroo kooban oo aalibaalcilmiga weliba marka ilaahay sheekh ma qaadi karayno anaguma rabno tafsiirkaa ayaa isagoo aada iyo aada uga warwarsan ardaydiyada ardaydiisa iyo himadgaabnidooda ayaa wuxu uhi maatat ilhimam himaddii ayaa hoos u dhacday kitaabkaa iminka a aragteenee dee hormoodka kutubta tafaasiirtaa waa mukhtasar maalin dambe ardaydiisii la hadlo wuxuu yidhi waryaalheen taariikhdii dhacdooyinkii adduunka ma idiin qoraa min aadam ilaa qarnigan aan joogno saddex boqol iyo lixdii ah wixii taariikh dhacay ma idiin qoraa markaasay imsaad ka dhigi saddex boqol oo kun oo safxadood baan idiin qori oo taariikhdao dhan aa ka baadhaan markaasay dhamay sheekhow ma qaadi karayno markaa waa ka qoray kitaabka la yidhaahdo taariikh almuluuki waalumam ama taariikh alrusuli waalumam kitaabkaas waa laba kun iyo laba boqol iyo lixdan sabxadood weeye kitaabkaas innagu maanta haddaynu maktabadda gallo qalbiga ma siin karayno dee laba kun iyo laba boqol iyo lixdan safxadood inaad aqrido way kuga adkaanaysaa waana kitaab wuxuu leeya waa mukhtasara waa taariikh mukhtasara marka dee fannigan haddaan sii dhex wakhtigu inala dheeraanaya waa qaar aan ciro lahayn baa ciro yeelan doona marka haddii ilaahay ka dhigo bal kolba in yar baan idin siin doonaa caawana cashirkeennu halkaa inooga joogo asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ah, waxaan eh, jeclahay cafwan cafwan eh, casharkaygu inuu gaadhaya baan moodayey eh, sixirka la ydhaha sixr almarad sixr aljunuun sixr aljunuun markaan marayo casharada aan eh, ka sheekaynaya waxaa ka mida sixraljunuunka waxyaalaha lagu daweeyo sixraljunuunka waxyaalaha lagu daweeyo waan ka hadli doonaa waa waan idinsiin doonaa marka hal geed oo beledkeenna ka buuxa oo aad iyo aada iyo aada u badan oo haddana aan cidi isticmaalin ayaan rabaa inaan idin tuso si hadhow markaan casharka dhigayo maadaama dee ay caleentu iga qallalayso caleentu hadday qallalayso waxaan rabaa inaan geedkaa idin tuso geedkaa in badan baa aragteen geedkaas sooma aragtaan wax badan baa aragteen kariir maaha geedkaa waxaa la yidhaha guryafan baa la ydhaa eh, haddii alla ka dhigo wuxuu leeyahay midhaha yaryar ee cas buu bixiyaa guryoon ayaa dadka qaarkood u yaqaaniin dadka qaarkoodna waxay u yaqaaniin haddii aan la yidhaha laan kii carruurta loo soo saari jiray ee islaamuhu ay u soo saari jireen waa geedkaa geedkaas fawaa'iddiisa waan isdul taagi doonaa markaan aqriyayo waa geed aada u caqiibo badan leh waa geed macno weyn caalamka ku leh laakiin innagu ma isticmaalo inaga khuraafaad badan baa la hareera dhigay geedkaa waxaa la yidhaahdaa markay ka hadlayaan khuraafaadkoodu islaan ma dhalaysa mooyaane islaan kale waa inaanay soo goynin <laughs> islaan ma dhalaysa mooyaane hadda maxaanku idhahdaa ciisegoysa mooyaane waa inaan la soo goyn waa koo markaad soo goynaysana waa inaanad bir ku taaban markaad soo goynayso waa inaanad bir taabsiinin markaad soo goynayso dhinaca cadceedda ha ka marin hadhkaagu yuu taaban mararka qaarkood waxay ku odhanayaan markaad soo goynayso meel cidlaa ah, u baxo intaad maryahaba dhigato <laughs> adoo qaawanoo sidii hooyadaa kugu dhashaya markaasuu faa'iido leeyahay soo gooso ayay ku odhanayaan geedkaas indiya beero dhan baa lagu beeraa waxayna u yaqaaneen jinsing alhindiyi jinsing alhindi ayay yidhaahdaan waa geed aada u caaqiibo badan manaafic badanna leh haddii alla ka dhigo markaan geed gaadho daaweynta haddii alla yidhaahdo waalida wax badan buu haddii alla yidhaahdo inaga anfacaya caruurta sasta ee habeenkii kaa seexan weyda iyo nidaamadaas oo dhan wax badan buu ka anfici doonaa waa geed haddii aan la yidhaahdo dhulkeennana wuxuu u yaallaa si maxaa kaa galay cidimo intifaacsato waxay ka sameeyaan kabsulaad bay ka sameeyaan kiniin baa laga sameeyaa hadda kiniin muhaddi ah oo qofka ku dhaha habeenkii seexan waayey uu ku seexanayo wax side effectsna male haba yaraatee daraasadda imika laga sameeye geedka wax mudaacafaad jaanibiya ama dhibaatooyin dib kaaga soo noqonaya haddaad kiiloo ka cunto iyo haddaad laba yani malqacadood ka cabto wax allaaliya wax dhibaato uu leeyahay geedkaa ma jiro waa guryo fankeenni weeyaan ama guryoon haddaad doonto dheh ama laamba haddaad doonto dheh haddii alla ka dhigo magacyadiisu way badan yihiin manaaficdiisana waan ka warrami doonaa insha allahu tacaala marka casharkan marka hore islaa waa gaadhayaa laakiin hadhow ha igu celinina markaad aan ka sheekaynayo waa geedka aan idin tusay يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان